Thank you waaan dhegeystayaal idirkiin baa meelo joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariixa ku haaseysan tahay labada bisha maaj sanada qodobadaad barnaamijka gobol ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan ka wada magaalada kismaayo uu gaaray waad maqli doontaan booliska soomaaliyana waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay wada gaariga nuuca xamuulka qaada ah oo markaa darawal mootobajaaj ku jiiray qeybo mid ah muqdisho magaalada laascaanood waxaa laga soo warinayaa deganaanshahan caga badan ku taagnayn ruushku wuxuu isku dayayaa inuu qabsado magaalooyin dhaca bariga yukrain iyadoo dagaalo xoogan ay weli soconayaan qodobadaasii kuwa nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaanee kusoo dhawaada ogaal badisiidaafihiisa dadkiisiyo xoolihiisa dushisa wixii ku laalan guntiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa darkiisiyo xoolihiisa diwanka wixii ku qeexan wixii kula qiman dastuurka soro سافر indah doodaya hantaada aada yaqaan dameera usan warkaaga duraan arinka dhige duleedadawla baxo dukaanada haygu tumin gurguro geelbaa ku jabay dooyaysan karayn waxaan kula doodayaa dantaada aadayaqaan dameerow sawirkaaga duraan arinka dhigee leedadawla baxo durbeenada haygu tumin durduro hilbaa ku jabay wareejiyo oh, duuduubka heestani iyo kamaa dambaystii hoos ba anu daatago dhaqaradan la geyste laysaga dambeeyiyo miyaa dooxa maasha waxaan abarisdamayaal miyaan dibadda soo dugo dabaskaad arkaysa dabayaa qadeejiyo heestani iyo kamaal dambaystii hoos baan u daatago daqaradan la gayste laysaga dambeeyo miyaa dooxa maasha waxanaban isdabayaan heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isumadihin qofka soomaaliga ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhahna haddaan hadal idiin dhaca Scoop Time. barnaamijka ogaal ayaan guda galaan dhegeystayaal aynu ku bilaabnaya booliska soomaaliya waxay sheegeen in xalay lixdii iyo tobanka habeenimo markii uu waqtiga ahaa degmada hodan gaarin oo xamuulka qaada uu ku jiray muwaadin soomaaliyeed oo watay motobajaj kadibna uu markaa goobta ka baxsaday gaariga xamuulka ahaa hase ahaatee boolisku waxay xaqiijiyeen in markii dambe ay soo qabteen ciidamada eedeysanahaana haatan uu ku jiro gacanta hay-adaha amniga waxayna boolisku sheegeen in la horgeyn doono sharciga sida lagu sheegay ee qoraal kasoo baxay taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir muqdisho waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay martigelinaysay dilalka loo geystay bajaajleyda dhalinyarada bajaaj ku shaqeysata iyo dadka rayidka ah iyadoo oo maalmihii lasoo dhaafayna dhacdooyin aan wanaagsaneyn una wanaagsaneyn ee maqalka iyo araga ummadda soomaaliyeed iyo shacabka muqdishoba ay markaa arkayeen hadaba maxaa sababa dilalkan soo noqday sidee xal loogu gaari karaa iyaa iskale mas-uuliyadda dayaca amniga caasimadda iyo arrimo kale waxaa ka hadlaya aqoondito waa aqoon-yahan doctor xasan cadaay oo markaa sheegaya in loo baahan yahay muqdisho inay yeelato cid lagala xisaabtamo amnigeeda oo markaa ay mas-uuliyadda cidu qaadato dhibaatada lagu hayo shacabka waxaa dhintay wiil soomaaliyeed iska shaqaysanaya xoogsato ah waxaa dhibkaas u geystay ciidan qaranka soomaaliya waxaa ayaan darro ah waxaa ayaan darro ah arrintan maalmahan soo noqonayso tii ka dhacda siinaay soobe ceelgaab iyo bartamaha oo maanta ugu dambeysay saacado ka hor ay lagu dilay wiil dhalinyarada bajaajila ah ee bajaajilaha magaalada muqdisho hadda wuxuu noqday in uu xoolihii ka tayo yaraado ninkii ku xanaaqane oo qoriga iskala aado waxaa la yaaba marka oo ciidanka rabnaa inay ay sheegaan ama maamulka dawliga caddeeyaan ma hub buu sitay in gacanta laysula tago hadday gaartay xataa oo laga xoog roonaaday waxaan dhihi karnaa wuu isbadbaadinay laakiin nin gaarigiisa saaran mootadii saaran iska ganacsada ah in maalin walba la dilo waa maamul xumo ka jirto magaalada muqdisho eh, inta waxa ka dambeeya aanan gaarin waxaa aada ugu xumahay nin mas-uul sheeganaya ummadda soomaaliya inay magan u noqoto loo baahnay ee eh, ummaddii inuu maamulo u taagnaa inuu ummadii ka boqo oo ciidan wato oo ciidankiisii ay dadka dhibaateeyaan waa tan ugu ayaan ka daran looma baahnayn dadka madaafiic ma wataan hub ma wataan shacab ama nin bajaajlaa ama e, gabdho ama dhalinyaro ama waayeel ama nin gaari iska wata ninka sibanka la qabadsiiyey e, mootoolaha iyo gabadha uu waday iyo ninka e, gaariga wataba ay ku dhinteen gubteen wallaahi waxaan u joognaa tacsi laakiin ma aragna ilaa hadda waxqabad waxqabadkane waxa looga baahan waa maamul markii xil laguu dhiibo waxaa lagugula xisaabtami doonaa maalinta yowm alqiyaama haddaadan adduunka lagaaga jaasin cadaalad darada waxay tiirsan tahay cadaalad darada ka jirta magaalada muqdisho hadday magaalada muqdisho cadaalad hesho waxaanoo dhan waa isdaynayaan waxaad moodaa waxaad moodaa marba haddii habeen walba iyo maalin walba wiil dhalinyaro ah ee soomaaliyeed la dilayo inay dhibaatadaas maamul xumo ee dugsanayso ayaan u sheegnay magaalada muqdisho waxaa haysata ayaan daro laakiin haddaan hoos u degno maamulka gobolka banaadir ayaa looga baahan yahay in ay arintaas u sare istaagaan haddii ee mudnaanteeda iyo awooddeeda iyo tayadeeda lahayn inay ummadda ka hor wareegaan waxaase la heli kara anigu waa fashilmay xilkan ka dega lama hele eh xilka waxaa looga baahan yahay cid walba ee awooddeeda tayadeeda kartideeda iyo dadaalkeeda leh in loo dhiibo magaalada muqdisho magaalada muqdisho cadaaladey u baahantay dhibaatada ugu weyn ee haysata ee loo dhammeeyo bajaajleyda ee aada moodo neef xoolo ah ee laamiga lagu dilay ee maalin walba isdabajoog ku dhacaya maamul xumada ayay qeyb ka waa sida xaqiiqda ah guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha amniga iyo taliyaha booliska gobolka haddii saddexdaas ay ka jirto wada shaqayn ay ka jirto daacad ay ka jirto hufnaan ay ka jirto ay noqdaan ay daacad ka noqdaan in ay magaalada amnigeeda sugaan wax badan isbedeli karo laakiin in la yimaado tv-ga laga hadlo wax ma qabanine tv-ga hor imaan adigoon ummadda waxu qaban karin magaaladan amnigeeda wuu imaanaa waxaa u sababa inuu ammaan loo waayo asgari afakada ma jiro maba jiroba nin asgariya ee taytal wato ee number leh ee meel lagu ogaay ee taliya leh gurigiisa la yaqaano meeshuu ka soo taliyahiisa la yaqaano magaalada muqdisho ku dhex dhuuntay waxyaaba aan suurtagal ahayn waxaa loo baahan yahay amniga in wax badan laga qabto magaalada muqdisho amnigeeda dayac fara badana ku jiro dayacaas ku jiro waxaa looga baahan yahay in ay dowladda si hoos u fiiriso waxaad moodaa haddii banaadir ay hedli lahayd maamul goboleed ay leedahay raggaasna lasoo doorto waa lala xisaabtami kari lahaa muushinaa laga keeni lahaa xilkaa laga qaadi lahaa waxaad moodaa nin la magacaabay inuu goobta fadhiyo waxqabadkiisana <laughs> waa ina daliilkaanaan ka aragnaa waxqabadkiisa haddii banaadir stade la dhisi lahaa ee maamul u gaara ay lahaa laheeday qofkii waxqabad laga waayo xilka shacabkaa ka qaadan lahay awoodda shacabka halagu soo celiyaan dhehi lahayn si amni loo helo ujeeddada meesha taallaa waxay tahay ma aha hal iyo labo iyo saddex waxaa loo baahan yahay ciidan tababaran dishibilin leh ammaankaan u furnayn si fudud qof aanan ku tooganaynin awaamiirta dowladdana u dhundaloolo in goobta la fariisiiyo jackbointiga la geeyey ama ninka maamulka dawliga ahee ciidanka wato ciidankiisa tababar ay leeyihiin ma aha nin walba oo macaawiisley ah in gaariga lasoo saaro nin aan tababar qabin in qori loo dhiibo maaha waxaan ka soo gudbaynay soddonka sano ugu dambeeyey ciidanka soomaaliya ay leedahay ama gobolka banaadir ciidanka joogo aaday u tiro badan yihiin ee aqoonta ciidan leh waxaase meesha looga jeedin in ay tayo lahayn ayaa meesha ka muuqato balwad sideedaba eedaheeday leedahay xumaanteeda laakiin sidaan la socon adduunka horumaray nin walbo ama cid walba oo balwad isticmaasha qaab ay u isticmaashay leedahay justification ma noqon karto dadkan la dilaayo waa balwadda balwad hadday noqotone waxaa asal u ah waxaa asal u ah asgeriga xarunta uu ka tirsan yahay dardaaranka ay soo siiyaan ciqaab adag inuu la kulmaayo hadduu ogahay maamulka gobolka banaadir gaar ahaan qaybta amniga in ay arintaa u sare istaagto waxay ugu sare istaagi kartaa every jack point waa in lasoo jakimaa dadka joogaan mas-uuliyadda ay qaadi karaan ma yihiin dad qaadi karo qalqi intaas la eg inay baasgareeyaan ammaankooda sugaan si akhayaarnimo ay dadnimo ula hadlaan bal haddii la yidhaahdo cid walba oo qori garabka suran karto waddada istaajinayna dhibaatadan hadda loo jeedo mid ka badan ayaa imaan marka sidaas daraaddeed waa inay dowladda hoose maamulka gobolka banaadir arrintaas uu ku fashilmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha golaha wasiiradii iyo baarlamaanka iyo aqalka sare intaba waxaa loo baahan yahay inay arrintan si degdega magaalada looga gaaro magaalada waxay joogtaa in la wada barakaco waxay joogtaa labay mid noqon dhalinyaradii fatahaadaa dhameeyey baa berigii hore maqli jir waa inay waxaan maqli jirna badaha ayay ku daateen ayagoo safar raba iyo magafa hayst maanta dhalinyarada dadaalaysa hamiga leh waddankooda joogaan si aysan wadanka ugu cararin magaalada amnigeeda wax laga qabto go-aanka wuxuu yahay eh, dhowr iyo konton jackpoint ee magaalada taa waa in dib loogu wada noqdo responsibilitygoodan hoos loo fiiriya mas-uuliyaddaas ma qaadi kariyaa ninka waxaa meesha mara intaasoo qalqigaha goobta mare qofka jackpointiga joogo mas-uuliyaddaan ma xamili karaa intaanoo dada ma la dabeeci karaa nin fudud nin waalan nin eh, maskaxdiisa maqan tahay nin stress problem ku furan yahay nin eh, baahi haysa ayaa magaalada wada socda intaasoo dada ayaa lagaa rabaa inaad kala hagto haddaa cabasitigeeda lahayn in ummadda lagaa qabto dayaca aan sheegayna ayaa weli meesha ka muuqanay mas-uuliyad darada meesha taallaa waxay tahay waxaa lagaaga baahan yahaa mar walba oo howl qabanayso inay howsha daacad kaa noqoto aan u sare istaagto wax walboo daacad aad u samaysay cadaalad aad ka qabato miro dhalkeeda degdeg ah la arka laakiin wixii aad adiga ka jiifato qof binaada laguma eedi karo ciyaal weerada ciyaal weerada amni xumada magaaladay qeyb ka yihiin waxay gaartay ee dhalinyaradii laga rabo in ay iskuul waxbarasho aadaan degmooyinka ay ka ay ka taliyaan ama ay joogaan ama ay ka howlgalaan way kooba yihiin lakin waxaad moodaa inay magaalada ku wada fidi doonaan hadda iyo dan marka in eh, nin sheekha soo qabteen masaajidka ka yimid waa inaad sinaysataa raggii dhahay waa in raggii eh, ilaa lagaa bixina iyo bateri iyo buug ku kala furayaan dhibaatadaas meel four kilomitr gudaheed ah ayay ka dhacoysaa amniga magaalada maamulka magaalada booliska magaalada arrintaas inay u sare istaagaan haddaysan u sare istaageen ummaddan yaan la lugoynin dhibaatada haddaan laga hor qaadi karin ha laga hor leexdo falanqe editor xasan cadaayi oo kamid ah aqoonyahanada soomaalida iyo aha oo ka ah hadlayay waxaa sababay dirilka soo batay ee muqdisho ka dhaca ay loo geystay dhalinyarada bajaajka iyo shacabka mas-uuliyadda amni darada cidda qaadaneysa iyo in maamulka gobolku uu sheegay in markaa aysan qaban shaqadii loo igmaday oo aysan markaa daacadka ahayn inay u adeegaan shacabka caasimada oo la dhibaatoonaya dhibaatooyin kaga imaanaya dhinacyo kala duwan oo ay kamid yihiin dadka loogu yeero ciyaal weerada iyo mararka qaar faralidii kuwa amniga oo ka dhaca oo isugu jiraan dilal iyo rasaas ee marka ay ku furaan dadka rayidka ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda markan jubbaland haddii aynu eegno magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland waxaa ka socda kulamo marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la qaadanayo hogaanka jubbaland gaar ahaan madaxweynaha axmed maxamed salaam axmed madoobe waxaana markaa ay ka wada hadlayaan sidii markaa loo wanaajin lahaa iskaashiga iyo xiriirka wada shaqeyn ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si gaara ah jubaland iyo sidii xal lagu heli lahaa arrimaha taagan gaar ahaan khilaafka jubbaland dhexdeeda ka jira si gaara ah arrimaha gobolka gadow xildhibaan shire oo kamid ah xildhibaanada jubbaland oo keenan la hadlay ayaa wuxuu ka hadlay ujeedka madaxweyne xasan sheikh ee safarka kismaayo uu ku tagay iyo ahamiyadda uu leeyahay xilliga uu kusoo aaday sidoo kale wuxuu eedeen u maamulka gobolka gadow uu tilmaamay in marka aysan ka shaqeyneynin xasilooni iyo wadajirka jubbaland aad baa umahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wafti ballaaran oo hogaaminayo ayaa maantana soo gaaray waftigaasna si heer sarax ayaa loo soo dhaweeyey oo qaylo badan dhammaan shacabka reer jubbaland qaybihiisa kala duwan hadday noqon lahayd shacab iyo dowlad intaba runtii looma kala harin caawana wuxuu ku hoydiyey magaalada kismaayo si nabad ah waxaan rajaynayaa eh, maalmahan inuu joogi doono isaga oo kulamo la yeelan doono xukuumadda eh, golaha baarlamaanka iyo maxay ahayd eh, golaha fulinta intaba oo madaxweynaha ugu horeeyo halkaas oo la tashi kala yeelan doona ama tala iska weydin doono howlgalada dalka ka jiro oo nimanka khawaaraajinta sidii dalka lagu xoreyn lahaa dardargelinteeda sababtaa waxaa socda wasiirka gaashaandhigaa socdo waxaa socda taliya xoogaa socdo marka iyo saraakiil badan marka oo dhammaan xagga amniga eh, ka socdo waxaa isleeyahay waxayna talooyin badan wax iska weydiin doonaa eh, eh, dowlad wanaagka jubbaland ugu horeeya madaxweynaha jubbaland iyo xagga ciidamada amniga bay kule iska waraysan doonaa sidoo kaleeto hmm. waxaa waxaan iska weydiin doonaa saa rajeynayo insha allah xaalada gobolkeeda iyada lafteeda meesha kama marno in la yani wax laiska weydiiyo arrinta iyada marka runtii kulmadu way fara badnaan doonaa hadii la yidhaah caawa ma waxaa jira kulamo socda hadda ha kulamo badanaa socdo oo kala duwan runtii marka ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamaanka iyo kuley kulamo kaloo dad kaleoo qaasa ah way jiraan sidoo kale waxaa laga yaabaa caawa laftigeeda in eh, xaalada gobolkiikeeda laftigeeda in caawa eh, in laga iska wareysto oo laga kulmo ayaa iya lafteeda suuragal ah hadii la yidhahdo waxyaabaha ugu waaweyn sida aad sheegtay wayaan oo dagaalka dhanka shabaab eh, jubbooyinka oo aan ognahay in gobol dhan shabaab ay gacanta ku hayaan oo ah gobolka ugu awooda badan oo hadda ay maamulaan iyo arinta xalinta khilaafka amba tabashada ay qabaan reer gado ayaa ugu waaweyn waxyaabaha madaxweynuhu uu goobtaas u tegay amba kismaayo u joogo marka sidee u kala horeyn doonaan yaa mudnaanta kood la siin doonaa wallaahi waxaan rajaynayaa dhammaan intaas laba qodob oo u horeysa xagga amniga ama howlgallada dalka ka war socdo si halkaan fiican wax looga bilaabi lahaa isweydiinteeda mm. isaabsila caawa way bilaabanaysaa sidoo kale waxa caawa bilaabi doonaa Eh, arinta gobolka gedo oo runtii haddaba message eh, la diray oo dadka kasoo jeeda eh, gobolka gedo oo hadday ahaanla xildhibaano hadday ahaanla wasiiro hadday ahaanla siyaasiin kaleba isla caawa oo uu rabo jamhuuriyadda kolley inuu la kulmo si halkaas bal talooyin lasiga weydiiyay iyada lafteeda waa rajaynaya Eh, waxaan ognahay gobolka gado dadka kasoo jeeda kaga soo horjeeda arinta ku saabsan ama tabashada qabaa waxay joogaan gobolka gadow marka madaxweynuhu keliya dhinaca maamulka jubbaland eh, madaxweyne axmed madoobe miyuu arrinta kala hadli doonaa oo halkaas dhinac miyuu marka hore diiradda saaraya gobolka gado shacabka nool waa jubbaland jubbalandna ma diidalo runta kuusha dadku waxbaa isiga qalda laakiin dad eh, siyaasiyiin ah oo saraakiil ah weeyaan waxa khilaafka jubbaland kala dhexeeyo sidoo kaleet waxaan rabana kuu sheego jubbaland geedo way ka shaqaysaa jubbaland waa saddex iyo wasaaradood saddex iyo labaatanka wasaaradood koob iyo labaatan wasaaradood gobolka gedo way ka shaqeeyaan oo jubbaland way ka shaqeeyaan howlahooda caadigaay wataan waxdhibaa kama ah, jir laakiin laba wasaaradood meesha ka maqan oo miima oo ah wasaaradii arrimaha gudaha oo maamul maamulheed iyo tii amniga ka maqan marka labadaasa weeyaan waxaa naga hadda ciladan haysata oo nimanka siyaasiyiinta oo naga soo horjeedo ay isticmaalayaan laakiin jubbaland degaleeto ama wasaaradii dhammaan gobolka way joogaan shacabku waa isku xiranaye dhaqan siyaasad maxaanku dhaqan iyo bulsho dhammaan inta kaleo dhan waan isku xiranahay waa wada shaqaynaa wasaaradihii dowlada jubbaland way ka wada shaqeeyaan laakiin labada wasaaradood weeyaan oo dad siyaasiyiin kaas oo aan badneen oo shan iyo lix aan ka badneen weeyaan waxaa isticmaalaya arinta ayada kuwaasna waa kuwo dana gaar leh weeye marka dadku soomaaliyeed waxaa ranaa u sheego inaan shacabka reegada inaysan jubbaland kasoo horjeeda laakiin dad yar oo farakutirisa ah oo boqolkiiba zero zero zero pointy tree ka ah wey waxa anaga dadka maskaxda ka haysta wey iyo siyaasiid kale oo meelo kala fogfog oo telefoon wax ku hagayo weye marka taasaan ku hubaa ku cadaynaya marka haddii xitaa saraakiishaas keliya kuwa qaarkood dowladda dhexe ayay ka tarsiinaya mushaar ka qaataan keliya waxaa la rabaa saraakiishaas in amar la siiyo oo la yidhaahdo waa inaad la shaqaysaan dowladdan jubbaland waayo dadkaasna dowladda horaa meesha ku tagtay saraakiisha ayaga marka waxaa yar in la xaliyo ma ahane maaha shacabka iyo jubbaland wax colaad oo laakiin madaxda gobolka hadda ka arrimaysa ee mas-uuliyadda haye waxay sheegaan inaysan madaxweyne axmed madoobe aqoonsanayn marka soo taasi kama dhigna in jubbaland ba aysan aqoonsanayn may may lama dhihi karo lama dhihi karo lama dhihi karo midda iyada walaalle kuwa ayaga ah hadde waa kuwa shaksiyaadda laybaba kuy waxay sheegtaan ma aha waxa dhabta ah laakiin waxa dhabta ah ma ay waa ka qarsoon yihiin laakiin waxa dabta markaan kuu sheego siraskala hadlo afka ay ku hadlaan languageka luqada ay ku hadlaan ay isticmaalaan waa mid ayaga dhiirigelinaysa waa mid ayaga danahooda qaar wax ku duunaya maahane mid dhexidaysa dadka gobolka ama ay ka turjumhayaan ama ay cidi wakiil ugu yihiin haaba yaraatee ma jirto markaan sheego Eh, eh, sidee loo gelaya marka sidee loo wajahayaa mar haddii madaxdii gobolka ka ariminaysay eh, madaxweyne axmed madoobe kasoo horjeeday aysan kismaayo joogin sidee loo wajahayaa wadahadaladan walahi horta niyo waxaan kuu sheegada mar labaad kugu celinaya adigu sida arinta ah, loo bubuuninayo ama dulayska looga dhigayo horta maba ahaba runtii runta kuu sheego sidee wey marka waa niman shasi maya waxaan rabaa inaan kuu sheego arrintan waa arrin niman shaksiya kooban weeyo shacabka keliya iyo gobolka marka la leeyahay waa wax weyn wey marka laakiin niman dhowra ah uu sheegaya ayaa arintaas si janraa u isticmaalo arintaas sida loo xalinahayana waa arrin technical waa arrin farsamo waana dhamaanaysa insha allah haddii aan rajadiina bal ka waran intay la eg tahay in hadda waxaan kuu sheegaya inaan hadda gobolka magacawnay gudoomiye ku-xigeenka gobolka ahna ku istimaa gobolka macalin wanaagsa maalada garbaari jooga ogtahay shaqadiisu wato marka maamulo badana soo dhawey way ogtahay oo banaanbaxay marka idaacadaha laftooda ha ka codsanaya dhinac basiina fiirin waxaa bositiifkao xitaa laftooda dalka hormarinayo inaad ka shaqaysaan oo dhiirigelisaan codkaasaad maqlayseen waxaa xildhibaan shir oo kamid a ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland oo kenya la hadlay kana hadlayay ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh uu ku gaaray kismaayo kulamada uu wado iyo muhiimada ay leedahay markaa in diurhiisin loo sameeyo dadka wadadega jubbaland barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmin aad nagala socotaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmi inaad nagal socotaan dhegeystayaale haddii markaan aynu eegno dalkaasi vietnam baarlamaanka vietnam ayaa waxay xaqiijiyeen in markaa fo van thong uu noqon doono madaxweynaha cusub ee wadankaasi iyadoo oo markaa uu isbeddel ku yimid eh, nidaamka hogaanka xilli lagu eedeeyey eh, hogaanka wadankaasi ee horey in markaa uu dhex dabaashay falal musuq maasuq kulan aan caadi ahayn oo yeesheen xildhibaanada waddanka vietnam ayay waxay u codeeyeen konton iyo laba boqolkiiba xildhibaanadu masertang inuu noqon doono eh, ninka markaa hogaamin doona xisbiga talada wadankaasi haya sidoo kalena inuu noqon doono madaxweynaha cusub ee wadanka waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran ee wadanka vietnam xildhibaanadu goobta ay markaa kulanka ku lahaayeen iyada oo xubnaha xildhibaanada ay codadkooda inta badan afar boqol waa afar boqol toddoba iyo siddeetan ay codka siiyeen madaxweyne thong oo ay sheegeen uu noqon doono ninka markaa hogaamin doona wadankaas waxaa markaa wadankan nidaamkiisa uu yahay mid markaa isbedel uu ku yimaado hadba hogaanka iyada oo taladu mar walba ay leeyihiin xildhibaanada oo lagu celiyo marka go-aanka ugu dambeeya ay leeyihiin waxaa markaa isbedel uu ku yimid hogaankii wadanka waxaana lagu eedeeyey hogaankii hore inuu markaa dhex faral ku aadan musuq maasuq ayna tahay mid markaa ay dhibaato ku keentay horusocodka nidaamka hogaanka wadankaasi vietnam khudbaddii ugu horreysay uu baarlamaanka u jeediyey hogaanka cusub master thong waxa uu sheegay in xal loo heli doono wax weliba oo jira sidoo kalena si cad ula dagaalami doono waxaa loogu yeero ee musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta waxaa iga go-an inaan wado shaqada sida ugu wanaagsan awoodeyda inaan qaato mas-uuliyadeyda fulinta qorshayaashaygu waa muhiim sidoo kale inaan fuliyo ujeedooyinka xisbiga iyo qaranka iyo tan dalkaygaba waa muhiim ayuu baarlamaanka ka horsheegay madaxweynaha cusub ee waddanka vietnam oo markaa la hadlay baarlamaanka markii ay u doorteen inuu noqdo hogaanka waddanka sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu markaa qaadi doono talooyin muhiima uuna ka qaadan doono hogaankii hore intii wanaag ahaa ay qabteen marka uu ku bogaadinayo master thong waxauu noqonayaa eh, xubinta ugu yar marka la eegada ahaan intii soo qabatay hogaanka xisbiga talada haya ee vietnam iyo sidoo kale kuwa haatanba markaa haya ama qaban doonaba hogaanka wadankaasi oo dhowaanba xildhibaanadu ay u doorteen haddii aynu eegno dagaalka ukrein iyo ruushkana weli waxaa muuqata in markaa eh, dagaalka ukrein iyo ruushka uu sii xoogeysanayo iyadoo ukrein ay ku adkeysanayaan ay difaacdaan magaalada bakhmuud oo ruushka isku dayeen inay qabsadaan ciidamada ukrain ayaa la sheegay inay markaa ku faraadeegayaan inay ku dagaalamaan dhiig badanna markaa uu kaga baxay uuna ku daatay askar badan ee uga dhimatay magaalada bakhmuud ee dhacda bariga waddanka iyadoo oo duqeymo xoog leh ay daroniska ruushka ku bartilmaameydsanayaan magaalada sidoo kalena dagaalaka foolfoola ay markaa soconayaan waxay sheegteen ciidamada ukrain iska caabiyeen weeraro ay tilmaameen inay kaga imaanayaan ruushka ruushku wuxuu sheegay in qabsashada bakhmuud ay kaga dhigan tahay magaalo muhiim ah ayna markaa ay tahay mid kamida ah goobihii dagaalka ugu badnaa uu ka dhacay ayna markaa geliyeen waqti badan si ay ula wareegaan weli aysan weli u suuro gelin xubnaha maleeshiyaadka wegnar-ka loo yaqaana ee ruushku taageero ayaa guuro sheeganayay muddooyinkii lasoo dhaafay balse waxaa la xaqiijiyay in weli ay markaa gacanta ku hayaan magaalada bakhmuud ciidamada militariga wadanka ukrein iyadoo militarigu sidoodana ay sheegeen in ay markaa ku sugan yihiin ayna iska caabinayaan waxay ugu yeereen weerarada argagixisada ee kaga imaanaya ruushka waxaa soconaya dagaalo xoogan duqeymo ayaan ugu soconaya ayuu yiri olexia reva oo ah sarkaal u hadlay maamulka ee wadankaasi ama magaalada bakhmuud afar kun iyo shan ruux oo keliya ayaa la sheegay inay ku hartay magaalada bakhmuud oo haatan dadka ku nool lagu qiyaasay iyadoo horey qiyaastii magaaladaasi ay ku noolaayeen toddobaatan kun oo ruux qoraal ay soo saareen ciidamada ukrein waxay ku sheegeen in ciidamada wadankaasi ee ruushku isku dayayaan inay gudaha usoo galaan horumarana ka sameeyaan marka la eego qabsashada magaalada bakhmuud hase ahaatee ay mar waliba iyaga ka go-an tahay inay iska difaacaan waxaynu difaaci doonaa qarankayaga waynaga go-an tahay marnaba ma guuleysan doonaan ayuu yiri mid ka mid kamid ah saraakiisha ukrain oo isna warbaahinta la hadlay waxaanu rumaysannahay in mar waliba ay isku dayi doonaan inay weerar rogaal celis soo qaadaan annaga ayaa mar waliba guusha iskale dhulka waa dhulkayagii bakhmuud waynu ku dagaalameynaa ayuu yiri sargaal u hadlay ee booliska ama militariga wadanka ukrain barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan saaxiib yaal barnaamijka walaad la socotaan idaacada kulmiyana waad nagala dhageysaneysaan dhegeystayaal markan ra-iisul wasaaraha wadanka hindiya narendra modi waxa uu markaa dhaleecin dusha kaga tuuray hay-adaha caalamiga iyo sidoo kale instituishnada caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo kuwa guud ee dunida ee ka shaqeeya arrimaha kala duwan ee amniga siyaasadda dhaqaalaha bini-aadanimada iyo arrimo kale wuxuu sheegay in hay-adahan dowliga ah inta badani ay ku fashilmeen wax ka qabashada caqabadaha ugu waaweyn ee dunida haysta ay ka mid yihiin dhibaatooyinka amni dhaqaalo xumida arrimaha gargaarka biniaadanimeed iyo arrimo kale isagoo ka hadlayay furitaanka shirka dalalka g laisku yiraahdo ee wasiirada arrimaha dibadda ay ku sugnaayeen ee new delhi ka furmay waxa uu sheegay in irandera mori in loo baahan yahay in dib loo eego sida markaa caqabadaha taagan loo xalin karo dibna loo fiiriyo istaraatiijiyada ay ku shaqeeyaan ururada dowliga iyo kuwan dowliga ahayn ka shaqeeya arrimaha kala duwan ee dunida waxaynu markaa haysanaa khibrad muujinaysa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyinka jira ee dhanka dhaqaalaha isbedelka cimilada cudurada iyo musiibooyinka argagixisanimada dagaalada dhammaan waxay u muuqdaan in arrimahaas wax ka qabashadooda ay ku fashilmeen hay-adaha dowliga ee guud ahaan caalamka ayuu sheegay narendera modi intii uu markaa ka hadlayay furitaanka shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka g n laisku yiraahdo waa inayna ogolaan dhammaan arrimahaasi inay dhibaato ku noqdaan wadamada wadamadayadu waa in xal loo helaa waxaa jira waa in si wadajira aynu u raadinaa sida ugu dhaqsiyaha badanna loogu raadiyaa xalka ugu macquulsan ayuu hadalkiisa ku daray narendara modi ra wasaaraha wadankaasi hindiya hindiya waxa ay markaa martigelinaysay eh, shirka dalalka g ee eh, sanadkan iyada oo markaa ay isugu tageen magaalada new delhi ee wadankaasi hindiya xubnaha wasiirada arrimaha dibadda ee ku jira ee dalalkan laisku yiraahdo urarka eega labaatan ama g twenty indiya waxay kamid ahayd dalalka ugu badan ee markaa la macaamira wadamada qaarada yurub si gaara ah, ruushka waxaay markaa ka gaabsatay iyadoo inaysan si toosa ah u cambaareen qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee shirarkii qaramada midoobey ee lagu cambaareynayay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine waxaa la aaminsan yahay in hindiya ay tahay mid ka kamid ah dalalka ugu badan ee markaa kasoo gata tamarta iyo waxyaabaha kale ee waxsoosaarka ruushka waxayna ay sheegtay in markaa uu saameyn ku yeeshay dagaalka ruushka iyo ukrein waana sababta iyadoo aysan uga hadlin inta badan fagaarayaasha caalamiga ah, aynan markaa u cambaareen una dhaleeceynin duulaankii ruushka uu ku galay wadanka ukrein wasiirka arrimaha ee dibadda ee wadankaasi ruushka waxa uu sheegay in doodaha shirka g twenty ay muhiim yihiin in markaa diiradda lagu saari doono in looga hadlo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka jirta wadankaasi waa wadamada ruushka iyo ukrain khilaafkooda iyadoo oo arbacadii shalay tahaydna wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka hindiya vinay kawatra uu sheegay in arrimaha dagaalka ruushka iyo ukrain uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda lagu saarayo in markaa lagu soo hadal qaado inta uu socdo shirka dalalka gaalabaatan xukuumadda new delhi iyadu waxay aragtaa in caqabadaha dunida ka jira ay saameynta ugu badan ay ku yeelanayaan dalalka soo koreeya ee dhaqaale ahaan waxayna sheegtay in dhibaatooyinka haatan dunida ka jira ay ugu weyn yihiin arrimaha argagixisanimada fakhriga sicir bararka iyo sidoo kale dagaalada dunida ka socda oo saameeyey si guud xasiloonidii dunida ee markaa dhibaatana ku ah marka la eego caqabadna ku noqotay geedu socodka nidaamka ay ku wada shaqeeyaan hay-adaha caalamiga iyo ururada caalamiga ee kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba sidoo kale dalal badan oo markaa kamida ah dalalka ku jira g tn waxay soo jeediyeen in xal loo helo dunida dhibaatooyinka ay wajahaysa ay kamid yihiin sicir bararka faqriga dhaqaale xumida dunida ka jirta iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada oy sheegeen in markaa ay dhibaato ku hayaan xasiloonida si guud wadamada caalamka markaan dhegeystayaa waxad kuso dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayay baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubintan wadajir waxaadan kula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo lul maxamuud aadan markaan aan ku hormarno dhanka hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu hadalhayaa dil shalay galabtii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska jubba sida la sheegay dilkaasi ayaa waxaa loo geystay wiil dhalinyaro oo kamid ahaa dhalinyarada ku shaqeysata mootada bajaajka sida la sheegana waxaa dilay nin ku labisnaa dareyska ciidanka islamarkaana watay qoray ee keefodhisaban ahaa halkaasi markuu dil ka dhacay kadib dhalinyarada kaxaysa mootada bajaajka ayaa ku dhigay banaanbax ugu dambeyntiina ninkii dilka geystay ayaa la sheegay inuu goobta iskaga baxsaday dhanka kalena isla hadalhaynta dhankii ciyaaraha weeyaane shalay waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badnaa oo ka tirsanaa ciyaaraha tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad iyadoo shalay kulamo xiiso badan ay dhex mareen degmooyinka ay kamid yihiin dayniile iyo waaberi oo hal gool iyo hal ay ciyaartooda ku dhamaatay degmada dayniile ayaana si lama filaana ah waxaa looga reebayba tartanka degmooyinka muqdisho deegaanada gobolka banaadir sidoo kale ciyaar xiiso laheyd oo dhex degmooyinka yaqshiid iyo kaaraan ayaa waxa ay ku dhamaatay laba gool iyo eber oo ay ku badisay degmada yaqshiid ee gobolka banaadir kaaraan ayaa gebi ahaana layskaga reebay tartankan xiisaha badan ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sidoo kale degmada warta nabadda iyo degmada xamar jajab ayaa waxaay iska xaadiriyeen wareega sideed dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyadoo shalay degmada xamarjajab ee hal gool iyo eber kaga badisay degmada warta nabadda dhanka kalena haddii aan fiirino isla ciyaaraha horyaalka ingiriiska ee brimer liaga xalay waxaa laga ciyaaray laba kulan oo xiise lahaa kulan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha arsenal iyo everton arsenal ayaana afar gool iyo eber waxa ay kaga badisay naadiga everton goolasha ay arsenal waxay ka kala heshay xidigaheeda xidigaheeda da yar ee kala ah bukaayo saaka oo daqiiqadii afartanaad gool dhaliye martinelli oo daqiiqadii afartan iyo shanaad gabagabadii qaybta horeba gool dhaliyay islamarkaana iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo odigaad oo marka ciyaarta laysku soo laabtay daqiiqadii koob iyo goolka saddexaad dhaliye ugu dambeyntiina bandhigii goolasha wacnaa ee arsenal xalay waxaa soo gabagabeeyay martinelli oo mar kale shabaqa gaaray daqiiqadii sideetanaad arsenaal ayaana afar gool iyo eber kaga badisay naadiga everton oo ay gurigeeda kusoo dhaweysay arsenaal ayaana haatan waxay ku jirtaaba kaalinta koobaad ee horyaalka brimer liaga iyadoo sii dheeraysatay dhibcaha ay ku hogaaminaysa hayso markaana lixdan dhibcood ee arsenaal haatan ku heeso hogaanka horyaalka brimer liaga kooxda manchester city cityga kaalinta labaad ku jirta kontan iyo shan dhibcood ayayna leedahay sidaa daraadeed arsenaal shan dhibcood ayay ka sareysaa naadiga manchester city oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka brimer liaga sidoo kale isla xalay horyaalkaasi waxaa kulan dhex kooxda liverpool iyo wolfis laba gool iyo eberna waxaa ku boodsay naadiga wolfis kulamadii kale ee fekaabka ee laga ciyaaray ingiriiska haddii aanay eegnan kooxda manchester united ayaa saddex gool iyo hal kaga badisay westham naadiga tottenhamna hal gool iyo eber waxaa kaga badisay sheffield united horyaalka talyaaniga haddii aan eegnana shalay hal kulanaa laga ciyaaray oo ka tirsanaa tartanka kooba dalareyga osasuuni atletic ayuuna dhex maray osasuuna ayaana ku badisay hal gool iyo eber sidoo kale maanta waxaa jira kulan xiiso leh oo laga ciyaari doono tartanka kooba dalareyga kooxaha real madrid iyo barcelona ayaa wada ciyaari doona lugta koowaad ee wareega samafinaalka tartanka kooba dalareyga caawa saacadu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xiliga geeska afrika kulankan xiisaha leh ayaana waxa uu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarto naadiga real madrid ee santiago barnabeyo kooxaha real madrid iyo barcelona haddii aan eegno shanta kulan ay u dambeysay ay iska hor imaadeen saddex ka mid a ah waxaa badisay barcelona halka laba kalena ay real madrid badisay kulankan ayaana caawo shan saac soo geli doono waana lugta koowaad ee wareega samafinaalka tartanka kooba dalareega hadalhaynta hadaan halkaasi kaga imaan markaana aan aadno dhanka qormooyinka sahluule markaana qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay wadada dhabta ah ee guusha isku day inaad xirfado cusub barato haddii aad shaqaynayso u shaqay si aad wax u barato lacagtaada si fiican u maamulo sidoo kale baro naftaada marka hore ogow waxa aad ku fiican tahay iyo waxa aad ku xun tahay yeelo caadooyin wanaagsan akhri buugaagta waxtarka ku leh u qeex naftaada hadafyadaada ka kac wakhti hore wakhti horena seexo maalgasho naftaada sidoo kale maalgasho lacagtaada iska daa caadooyinka xunxun wakhtiyada firaaqa ah iska xadid iskaga har asxaabta xunxun ka tag goobaha xun sidoo kale ugu dambayntii ku xirnow masaajidka iyo wax kasta oo ku wanaagsan dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabtana waa ah cilmu nafsi waxayna leedahay haddii aad qof su-aal weydiiso markaana uu kaa aamuso kadibna aad ku celiso mar labaad isla su-aashii waxay u badan tahay in qofkaasi uu bixiyo jawaab qaldan amaba been ah badanaa dadku way dhowlacdeeyaan marka ugu horeysa oo ay la hadlayaan qof aysan hore isku aqoonin saddexdii qof ee wada socda waxay u badan tahay laba kamid mida ah inay u fakaraan dhinaca xun amaba ay wax ka eegaan halka midka soo harayna uu yahay qof dhinaca wanaagsan wax ka eega waalidiinta ilmahooda ayay si daran ugu hanjabaan mararka qaarna waa ay garaacaan iyagoo raba inay hagaajiyaan tarabiyada ilmaha sidaasi kuma noqon doono qof wanaagsan oo garaacitaanka iyo hanjabaadaha daran caruurta waa ay sii fogaysaa islamarkaana wadooyin qaldan ayay tusisaa qof kasta oo wax fahma sida xaaladda dadka ku hareeraysan fikradaha dadka aad u fahma waxa uu diyaar u yahay inuu wax badan sii fahmo halka midka aan wax fahminna uu diyaar u yahay inuusan weligii waxba fahmin qofka dadka yasa waxaa la sheegaa inuu niyad ahaan dareemayo inay isagu dadka yasaan waana sababtaas midda keentay inuu asaga dadka yaso qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeya qofka heerka uu caqligiisu taagan yahay waxaa lagu gartaa amaba lagu ogaadaa waxyaabaha ka qosliya guud ahaanna qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteeni iyo bandhigga warbaahinta bulshada luuli faraax la socodsiinaya tan iyo kulan dambe sidaasi nabadgelyo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale markan ingiriiska markab laga leeyahay waxaa markaa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen hub markaa loo siday dagaalyahanada xuutiyiinta hubka oo markaa ka yimid ee dalka iiraan kuna sii jeeday dalka yemen waxaana lagu qabtay gacanka cumaan sida ay sheegeen boqortooyada ingiriiska markab markaa laga leeyahay u k ayaa la sheegay in markaa uu qabtay dooni marka ay saarnaayeen hub markaa casri ah oo ay ku jiraan gantaalo ridada dheer iyo kuwo kale oo markaa qeyb ka ahaa hubka casriga ah ee iiraan ay ku taageerto maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dagaalka ka wada dalka yemen ee la dagaalamaya isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyey iyo dowladda yemen qoraal soo baxay ee markab laga leeyahay wadanka ingiriiska xubno saraakiila waxay sheegeen in markaa la qabtay dooni ay saarnaayeen hub kala duwan oo qaarkood nuuca taangiyada miinooyinka lagu qarxiyo ay saaran yihiin iyo sidoo kale gantaalada lagu qarxiyo qaarkood ee diyaaradaha lidka diyaaradaha iyo qeybo kale waxaana markaa ay noqoneysaa qabashadii labaad oo muddo gudaheeda iyadoo horey faransiiska iyo mareykanku ciidamadu ay sheegeen inay qabteen markaasi dooni hub casri ah u saarnaa oo iyana dhowaan kusii jeeday wadankaasi yemen laguna qabtay gacanka cumaan waxaa markaa la kordhiyey dalalka reer galbeedkuna ay kordhiyeen muddooyinkii lasoo dhaafay barasharka ama ay ku hayaan iiraan kadib markii mareykanku uu sheegay in xukuumadda tehraan ay kordhisay horumarinta barnaamijka uraniumta iyo sidoo kale inay markaa isku daydo inay markaa kordhiso sameynta hub casri ah oo markaa dhaafay heerkii loogu talagalay oo markaa khatar abuuri kara sida reer galbeedku ay aaminsan yihiin waxaana markaa la aaminsan yahay in iiraan ay markaa dooneysay hubkan inay ku wareejiso dagaalyahanada xuutiyiinta si ay markaa ula dagaalamaan sacuudiga iyo xulafadiisa oo wadanka yeman muddo kula dagaalamaya dagaalyahanada xuutiyiinta waxaa la sheegay in markaa gacanta lagu dhigay e, bishii februari saddexlaatankeedii mareykanku diyaaradooda iyo markab laga leeyahayba oo gacanka cumaan markaa joogay inay gacanta ku dhigeen dooni ay saarnaayeen marka la eego hub loo waday dagaalyahanada xuutiyiinta sida mareykankuwa ay horey u xaqiijiyeen barnaamij waad degeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waad degeysanaysaan markaana xasuso hawaataan dhegeystayaal xubintii koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi horyaalay gabayga waa laga bilaabaa baylqaafna waa kaa dilaa mararka qaarkooda haddaan loo fakarin ararta waa kaa murgacatahay caanabooro milix lagu daraa dhanaan yahay aniguna tixdan mariyo waad ku cayilaysaan jacburka iyo duulkii maqla kama dhargaayaan tartankaa la sheegsheegayana waa ku gelayahay da'da iyo markii aan sa'diyo nuunka ku aruursho gabyaaga qarniga soo markaa layma odhan doono war caraysaw sii go'aamiyey inaad ku guulaysan doonto ashuunkii biisheena eratiisa tilmaanay oo leeray embegiya kaale aryaa isagaana isuguddiya ah, haddana tartamaahe ka warran he hoy lamagoodloo gabay mataqaaniina waxaa la yidhi tiir dumay mundulkiisa ma toosaayo talaxuma ninkeedaa la yidhi waa tacab khasaaraa tilmaan maalidnin diidine tahluukaa u dambayso ummaddii tawfiiq weysane tafaraaruqaa u dambeeyo tukana waxaa la yidhi nasiibkiisaa isku helaa tartiibbasku cabaay ma lahane tafiisisku daadiyaa naw warkaanuma gabay baad ka wadda arrintan hadda waa kaaweyntaa mana fahmaysid war kalemaanay war ma haysaane abwaan maxamed shilko burco jooga wuxuu yidhi isma laha xirsow oon furshiya ilaaha dhooqeeya isma laha ammaan geli dadkiiyo abaabul duulaane isma laha axsaan kula tashiya uumuyaha hallaay eh. isma laha amiir xula noqiya urursa maangaabe eh. isma laha ergaan ahay dheh iyo amar colaadeede eh. isma laha dabkaad ololisiya aynigaa tahay isma laha afkaad ku hadlaysiyo uurka kuu dabane isma laha waxaad odhanaysiyo eedda ku hortaale isma laha amuurahad la timi ololahaagii abwaankaasi xisbiga waddani miyuu ka tirsan yahay aryaa abwaanku xabsiga miyuu rabaa liintaad sheegi jirteen inuu ku cabo wah liintaan iidma dhammaanta miya caanihii geelaa lagu beddelay waaqwaaqloo idinkana geel maa qabtiin war abwaanku burcuu joogaa baa ladin yidhi yaa soo xidhi karaa kalamaanay war ma haysiine faysal cali waraabe afkuu furtay ciirrama dhinac taagnaa war maxirsiyaa u oggolaaday ma bannaan buxuu ku dhawaaqay waraa ku soo boodinina warkee wuxuu yidhi dhibaatada ka dhacday laascaanood waxaa u sababa muuse bixiyo rasaas uga jawaabay bannaanbixii shacabka hase yeeshee taasi waxay keentay in somalilan meel kasta looga soo duulo dadka hadda laascaanood dagaalka uga jiraana waa dadkii keligii taliskii maxamed siyaad barre ka haray buu yidhi war kuwaas wixii ka nool waaba duqoobeene siday waxu jiraan baa meesha tegey la yidhi wararta jenaraal xijaar waa la sheegay weligiin kala maanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan tihiin faysal wuxuu yidhi difaaca somalilan waa in loo midoobo kala qaybsanaantana la joojiyo maadaama waxa lagu soo duula ay qaranka somalilan aaga duriyaddu ha israacda miyuu yidhi faysal fayley habus midnimo fadow warmadewsiadigaa ka xishoodde gabiyaayey gabiyaayey googaadadow garaad baan la hadlayaa wargaraadada gobolka sool si walboo loola hadlay xabadda joojiya way diideen geel islaamada haraysa ilaahow nabadniinkanaadi ay kooweele war kalamaanay waa adduunya gaddoone kornayl milatariya miyaa odadhaqameed ka codsaaya in xabadda la joojiyo oo nabadka baryaya banduuqla lagama oo xabad bush la siiyo ana bushiyaan aan warkaa waarukaadi maaha saad moodaysidii war colaadu hadday dhacdo mar kasta labada dhinac ways eedeeyaan dhabtuna waa ka duwantahay sheegashadooda marka idinku dhinacna eedda hasaarannina xaqiiqada ma ogid waa su'aale labadooda reerkaya weyno u ah waayeel wareedhaha cadhada wixii dhaliyey iyo canaabta la kala tirsaday cabbaar goortaan fikiray wuxuu caqligaygu yidhi colaad nabad baa ka roon waana tii hore loo yidhi haruub daatay caanaa hambada la qaban jiray aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi howxaydaadkaa qaar uu doorbiidan dacwayaadood iyo dagaal waxay eh. dadka qaar u doorbidaan eh. dacwiyadood iyo dagaal cabdullow waxaa kaloo la yidhi eh. dagaalnimaan aqoon baa ku degdega hadda labada korneyl dagaal ma yaqaanaan miyaadna leedahay warwarkaa naga dhexgeline walaalkaa dil oo doox ninna darajo kuma helo aryaadhaha war hee ma ogidiina beledka muqdisho dilalka ka dhacaanba ka yarayn dagaalka laascaanood baryahanna waaba ka sii daro waa laga yaaba xaaladda iyo ujeeddada laga leeyahay sababtoo ah shabaabna dhinacow dadkii ka dilaa askartina waa dile ciyaalweerana awal saqajaannimay ku ekaayeene dilka waa ku darsameen hadda shacabka muqdisho waxay naqdeen hashi ninka gurani dheelmay dhanna uma fayaaba guddoomiyaha gobolka madaalina wuxuu yidhi dhibaatada askarti siinay ka gaysatay waa la soo qaqabtay tomaya saddexna anaa xabsiga ku soo diriye fagaaro loo wada joogaana sharciga la hor keenaa sooba askarigii bajaajlaha ku dhaawacayna waa la soo qabtay iyo arrimaha dibadda oo waardiyey haayaana hmm. keen la yidhi askarigii kula socda oo dila isiguna amnigow gacanta ka soo gelsha hadda cid kastooo waxgaysata ka heri maynou yidhi war cabdullow guddoomiyuhu markuu hadlaya waxaa dhinac taagnaa taliyaha booliiska jenaraal sulub hayahee guddoomiye waxa sheegin amau yidhi war taas yeedee walaka guduubay halaa aftiinga lagalee maroo hayte warkaa iga dhexgelinina taliyaha booliisku wuxuu yidhi askarta waa ka saaraynaa inta xun booliisna nooma sii ahaan doonaan mid kasta oo shacabka dembi ka galaana waajibkiisaan marinayna kii wax dila waa dilaynaa kii saqajaannimo kala sameeyana waa ruqsaynaynaa sheegboynti kastana waxaan gey doonnaa qof waayeela oo waaye araga oo yaqaana sharciga booliiska war saldhigyada wiilasha yaryar taliyayaasha looga dhigay ma la bedelayaa horta waayeel miyaa loo waayy war islaama xataa waa laga dhigay ani waxaan dhihi lahay tusbaxaan kalgo'yo hadba meel loo tuuri sii loo tixi lahay madaxday u taalaa bakar bakar baabuurka ii jooji war cabdallow xigmad baa kaa burqanaysa war booliis waayeela oo waxgarada oo waajibkiisa gudanaya haddii la helo arrintu sidaan way ka duwanaan lahayd horta booliiska muqdisho jooga iyo ciyaalweerada ayaa badan waayeelnimadu way fii'an tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede horaa waxaa loo yidhi waayeeli waa eragba wax looma sheego waayeeldadow inaan walanahay duniwars sido weligee jirto waqalkiiyo xarkan weydaaratan waytaynaya warwaaqlow miyigaani biyomele miyaad weli joogtaa ninkaan isaga erayadu doona iska samaystee aan idiin warran war ma haysiine waagadan iyo war ma haysiin ah war inaad naha war hayn anaa idiin caddaynaye hadda hadda waa haddadaan waa hadda intaan hadlaynay bajaajla kalaa la dilay macbuudko waaga iyo bajaajlaa la dilay ah dhimasho indamboykan hatiliwada naftiisa ilaahe ayaa jooga waana dille maalnahaha war kalamaan heer waa yaabanahe soo ma dhici karta dilka bajaajilayaasha in qola qandaraas ku soo qaadatay saa marka ma askarta qandaraaska la siiyey warorta ciidamadu bajaajlayaasha colaadday u hayaan xaggay ka bilaabatay waar malaha iyagoo gacanta taaganyay waddada uga tageen waar askar lahayne amay meesha siyaasadi ku jirtaa kollaytaba baroorta orgoga ka wey awrkaaga dhaanso war siyaasad sidii kale walaqmadaa kuusaas maahina bajaajlihay dhammaayo meeraasa nin waliba wuxuu geestayba laga gudayaa aan maqli jira war mar kale aan idiin warramo kale ah yaa ma noo howlaadahay war lankoreer mudug ahan dhurdooga aga wargooyi ninku war badanaa ma weriya bareega ku qabo fariinka dhabdheh soysoy ma ka haysaa waa taaltaallaa kulaha war waa falantiina hadda haddoon idinla hadlayo ma haddana bajaajila kale la dilay hayaay war waa waalle arrinkiinnu war waa falantiina hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud war bajaajyaydi miyugu tacsiyey war hadduu kismaayo ka degey war bajaajiina shareerba kismaayo waa laga mamnuucay war waa falantiine madaxweyneyaa kismaayo ka degey carar waa kaasa bu'aale ha ku daro caruur duglaba hadda ka hor u ka dhegaye yaa bu'aale u diidaya waar wallaweynay madaxweynaha xasan shiikh hadduu laascaanood ka soo dego madaxweyne muuse bixima ku soo dhowaynaya oy waaq waaqwaaqlow adna geel markii gurbaan loo tumaa er arbeeda u hese war cabdallow weligaabaadan geel arage gurbaanka wuu ka didaaba ma arki may tiri waa arki geelo guulaalo gumbulu la'aan dhihi jiri warwar ma haysana dowladda maraykanku somalilan miyay ixtiraaftay dagaalka laascaano in la joojiye miyay ku baaqday warwarkaa iga dhex gelinine koobiya rasaas bay u keentay dowladda soomaaliya falanqeeyayaashuna waxay yidhaahdeen marba hadday dowladdii maraykanku soomaaliya hubiya rasaas siinayso cunaqabataynta in laga qaadayo way iska caddahay horta soomaaliya cunuqabataynaa saaran iyo maraykankaa hub siinayo isma qabato war dhaganka maraykanka la joojiye banaan la jiifiye banaanhu war soomaaliya cunuqabataynta hubku magac ahaan bay u saarrayda kamay hirgeline mar dhow taangiyaal lagu caawinayaabaa la yidhi qaarna waa laga gadayaa war diyaaradaha dagaalka eftu wantutuu maraykanku ma naga iibinaya warwar ma haysiina afhayaanka al-shabaab cali dheere ma dhinti waar miyaa la soo qabtay wargooyin ma mar labaad buu wadahadal codsaday wixii naftiinna iyo maalkiinna idinkugu yimaada iska dhiciyo miyuu yidhi horumarka muqdishoaan ka shaqaynaynaa miyuu yidhi war kalemaanay dad waalanaatiin waxna laydiinma sheegi karee eh. bishaaraan idiin hayaahe ah, haddaad meel ku og tihiin shan milyan oo lacagaha la siinayaaha layidhi ciddii keenta hadda waa dollar lacagta aan idiin sheegay maraykankaana dhiibayaa la yidhi edde markaa lambar laga waca ma sheegeen waar walla weynay war ma haysiine shiikh cali saaxiib baanu ahaan jirnay markaayna meel haddaanan ana lacagtii doonanay soo kala qaybsan mayno war calidheere ciyaalka yarar baa isqarxiya waa yidhaah waana ka yeelaane anigana ii geeya maraykanka oo lacagta shabaab u soo ma yidhaaho kollayba sidii la arki jiray maalinay noqoto mid iyaga ka mid ah ayaa maraykanka u sheegi doona lacagtana qaadan doona lacagey ragga kala labeeyay haweenlahaashadooday litaha gargaaray dhaqanna hoosu celiyay war kalamaanay war ma haysaane madaxda warbaahinta ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin cabdalla muumin wasiirkuna wuxuu ballan qaaday inuu xaaladdaa kala qabanayo wuxuu awoodo guddina way iska soo saareen laakiin xildhibaan jeesow baa arrintii meel kale la qabtay oo wuxuu yidhi saxaafaddu xataa inay waraystaan waa loo diidey marka uu sidaa leeyahayna warbaahin baa ka duubaysay oo weriyaa waraysanayey codkiisana waa la baahiyey agaasimaha raadiyo kulmiya burhaan diinina wuxuu yidhi jeesow waxa uu sheegayo wasiirka cadaaladda kalamaannaan hadal asaguna nagalamuu hadlin marka waa been abuur loo geeyey xildhibaanka malaha war xildhibaan jeesow hubsiina hal baa la siistaa ma maqal miya waar nin meeli u caddahay meeli ka madow war warbaahin laguma been abuurto saa af afdheer kaana war badane haaye derbika boodoy dondheer daluushaay kaaday muuhaaye waar maxaa ku qaaday xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad aad socodsiinaya cabditaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo maxaxaaja maareyo keni murugada maniga ka dhacayni mar baad haysaa maniga ka dhacaynin marag baad u haysaa miska waa mudaa mudaa mudaamu miskana dineeray waa mudaayo midkanaadi leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka

cadal waa markii oo kale hadba heljeerme maahmaan markeedinaan celin maahmaan markeedinaan celin camalsahaad waa baarkaad saartee maqaarkaad u saartee kaga maqaanayoadkeyga muradkeyga gaarka kaga maqaanay joogin muradkeyga muradkeyga gaarka